dhaca ee sidaa ictiqaadsan inuu ilaahay meel walba joogana oo daatada ilaahay meel walba ay joogtaa inuu gaal yahay sheegista aynu sheegnay waxay markaa noqonaysaa min baabi atakfiir almutlaq oo culammadu waxay yidhaahdaan waxaa kala jira takfiir lmucayan iyo atakfiru biliطlaaq in waxa weeye xukum gaalaysiina in si guud loo sheego oo masaladu daatada inay gaalnimo tahay in la sheego waa mas'alo mucayanka hebel ama hebel ah in lagu gaalaysiiyaana waa shay kale markay culammadu yidhaahdaan man qaala kada fa huwa kafir ama man facala kada fa huwa kafir ka sidaa yidhahdaa waa gaal ama ka sidaa sameeya waa gaal waxaa la yidhahdaa waa atakfir biliطlaaq kama dhalanayso ruux kasta oo mucayan ah inuu ku gaaloobayo kama dhalanayso oo waa dhacaysaa in qaarkood iyagoo gaalnimo ku dhacay haddana ay gaaloobi waayaan waayo saynu horaba usoo sheegnay kufrigu wuxuu leeyahay takfiirka wax la gaalaysiinaya waa biistifaa'i shuruud wa intifaa'i lmawaanic waa inay shuruuddii wada joogtaa lagu gaalaysiin lahaa ruuxa waa in mawaanicdiiyo wixii is hortaagaya diidayayna waa inay wada maqan yihiin ee haddii hal maanic markaa uu joogo lama gaalaysinayo tusaalayaalna waa ka soo bixinay haddii waxa weeye shardi shuruudaha ka midi maqan yahayna yacni ruuxii lama gaalaysinaayo walow kufriba ha ku dhaco waatay culammadu yidhaahdaan laysa kullu man waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh ma aha mid kastoo gaalnimo ku dhacay inay gaalnimadu xukum ahaan ugu dhacayso oo lagu xukumaayo inuu gaal yahay yacni waxaa jira dad iyagoo gaalnimo ku dhacay haddana aan la gaalaysinayn masaladan aynu ka warranayna waxa weeye waa mas'alo yacni laga yaabo dad fara badan inay ka qarsoonto xaqiiqadu siday tahay marka ma aha yacni ruux kasta oo arrinkaasi ka qarsoomaa in lagu gaalaysiinayo ma aha waxaa jira dadka qaarkood yacni jahli baa loogu cudrayaa inaynay garanayn dadka qaarkood ta'awul bay ugu dhaceen ay wax awilanayaan ta'awul ay wax awilanayaan wa huwa macakum aynamaa kuntum qaar baa awiilanaya nusuusta maciyada ku saabsan oo macnaha sax ay leedahayna markaa aan fahmin ahlu sunna waljamacana waxay qabaan nusuustan maciyada ku saabsani wa huwa macakum aynamaa kuntum waxay yidhaahdeen waa bilcilmi ilaahay wuxuu kula mac oo idinku weheliyaa meel kastaa sho joogtaanba meel kasta aad joogtaanba wuxuu idinku weheliyaa cilmigiisa iyo ogaalkiisa iyo awooddiisa iyo markaa eh, mashii'adiisa iyo taqdiirkiisa ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku soo naqliyeen ijmaac inay culammadu macnaha isku waafaqsan yihin inay saa tahay alcallaama ibnu kasiir oo min culamaai shaaficiya ah kitaabkiisa tafsiirka tafsiir lqur'aan alcadiim markuu sharxaayo ama fasiraayo fi surati suurat lmujaadala qad samic markuu fasiraayo waxa uu odhanayaa in badan oo culammada ka midi waxay soo rareen ijmaac culammadu isku waafaqsan yihiin maciyadan inay tahay bilcilmi yani culamo badan inay sidaas soo rartay ijmaacaas ayuu tilmaamaya ahlucilmi kale oo ijmaacyada soo raday waa jiraan xaafid ibnu cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka waxa uu tilmaamayaa saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciintu dhammaan inay isku waafaqsanaayeen wahuwa macakum aynamaa kuntum inay tahay bilcilmi sheekha maalikiga ah ee talamankii la yidhaahdo oo isaguna culammadii hore ka mid ah waxau isaguna soo raray ijmaac yacni culamo badan oo kale oo soo naqlisayna waa jiraan marka maciyada waxaa looga jeedaa inuu ilaahay cilmigiisa kula mac yahay bidaatihi ahlu sunna waljamaca kuma fasirin in sabiilumuminiinka la khilaafo oo tafsiiran ahlu sunnuhu nusuusta ku fasirin lagu fasiraana yacni sax ma ah waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay awilanayaan aayat lwaaqica ama aayatu qaaf inay awilanayaan baa dhici karta wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid aayatu qaaf ilaahay wuxuu yidhi annagaa uga dhow xablulwariidka ahlu sunnuhu waxay ku fasireen in looga jeedo cilmigiisa ayaa markaa uga dhow ama in la yidhahdo malaa'igtiisaa uga dhow labadaa tafsiir ayaa ahlu sunnuhu ka mareen alcalaamatu ibnu lkasiir markuu fasiraayo aayatu qaaf waxa uu sheegayaa culamada ahlu sunnahu sida ay ku fasireen wuxuu odhanayaa markii ay isku waafaqeen xuluulku inuu baatil yahay xuluulku inuu ilaahay khalqigiisa ku dhex jiro inuu baatil yahay markay isku waafaqeen dabadeed waxay ugu qaybsameen tafsiirka aayadda la fasiraayo laba qowl qowl odhanaayo malaa'igtiisa uga dhow iyo qowl odhanaayo cilmigiisa uga dhow labada waa laba tafsiir oo sunni ah waa laba tafsiir oo labaduba sunni ah waxaanay culamada qaarkood doortaan in la yidhahdo malaa'igtaa uga dhow tafsiirka sidaa lagu fasirayay culamada qaarkood doortaan waayo waxay yidhahdeen waktaa lagu qayday wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid id yatalaqa almutalaqiyaan hadday cilmiga tahayna oo cilmiga ilaahay looga jeedi lahaana mar layba yani cilmiga ilahay waa xaasil maaha fi waqtin duna waqtin yani wakti gaara marka ayuu cilmiga ilaahay uga dhow yaho wakti baanu uga dhoweyn dee sax ma aha oo looma jeedi karo saas aawoodee qariinadaa markay culamada qaarkood eegeen waxay yidhaahdeen waxa arjaxa in looga jeedo malaa'igta almuhim ahlu cilmiga qaarkoodna cilmigay mareen isaguna waa tafsiir yani saa'iqa ahlu sunnaha qaarkood mareen waa tafsiir ahlu sunnaha qaarkood mareen laakiin xuluul in lagu fasiro lehe ilaahay baa khalqigiisa ku dhex jiraa axad culamada ahlu sunnaha ka midoo maray ma jiro waxaa la mid a ah aayat lwaaqica tafsiirka hore aynu aayaddaa ka sheegnay tafsiirka aayadda kalena waa la mid wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun cabdullahi bnu cabbaas waxaa laga soo raray inuu yidhi malaa'igtaa looga jeeda ciddan uga dhowi waa malaa'ikat ullah oo haddii ishkaal la keeno o la yidhaahdo dhowaanshaha malaa'igta ka xasilay ilaahay siduu isugu tiirinayaa jawaabtu waxay tahay maadaama malaa'igtu ay ku shaqaynayso amar ilaahay wamaa natanazalu ila biamri rabbika lahu ma bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalik oo shay kasta ay ku qabanayaan biamrin min allah amar xagga ilaahaya ay ku qabanayaan ayna iska samaynayn ficilka marka iyaga ka dhaca waa dhacdaa in ilaahay isu tiiriyo ila biamrihi bay ku sameeyeen saas awadeed buu ilaahay yidhi faida qara'nahu fattabic qur'aana nabiga waxaa lagu yidhi markaanu yani akrino qur'aanka allah baa yidhi faida qara'naahu fattabic qur'aanah yani qira'adiisa raac oadna ka daba akri cidda akhriyaysa ee nebiga ku akhriyaysaana waa jibriil akrintii jibriil akhrinaya ilaahay isu tiiriyey maadaama amar ilaahay uu ku akrinaayo faida qara'naahu fattabic qur'aana ta kale wa naxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun waxaa laga fahmayaa cid meesha ku sugan aan la arkayn inay tahay ciddaasina waa malaaikat malaa'ikatullah waa malaa'igtii ilaahay ahlu cilmiga qaarkood ahlu sunnaha ka mida oo ku fasiray aayadda lafteeda cilmiga waa jiraan wanaxnu aqrabu ilayhi minkum ay bilcilmi waa tafsiir sunni ah laakiin wax xuluul ku fasiray inuu ilaahay khalqigiisa ku dhex jiro ahlu sunnaha ka midi ma jiraan abadan xuluulka waxay isku waafaqsan yihiin inuu baatil yahay xuluulku waa in ilaahay khalqigiisa ku dhex jiro ahlu sunnuhu waxay isku waafaqsan yihin taasi inay baatil tahay wax daliiloo kutusinayo oo saxiixina ma jiraan adilada mutashaabiha in la raaco nusuusta aynu sheegnay haddana macnaheeda caddaynay waa nusuustii mutashaabihaadka ahayd waayo qur'aanku wuxuu uqaybsamaa muxkam iyo mutashaabih huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waakharu mutashaabihaat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما yaclamu ta'wiilahu ila allah allah wuxuu inoo sheegay qur'aanku inuu uqaybsamo muxkam iyo mutashaabih lakiin gaalibka qur'aanku waa muxkam waxaase ka mida qeyb mutashaabiha ka mida qur'aanka ahlu sunnuhu waxay yeelayaan nusuusta mutashaabiha ah ee macaanida kala duwan aqbali karta oo macno baatilana loo fasiri karo loo jiidan karo macnaha nusuusta kale ee muxkamka ah waafaqaysana u fasirmi kartaa inay mutashaabiha u celinayaan muxkamka oo sida nusuusta kale ee markaa macnahoodu cad yahay ee waadixa yahay ee aan tashaabuha kusu tashaabuhu ku sugnayn sida marka ay sheegayso ayay macnihii ku fasirayaan si ay nusuustii ayna isaga hor iman oo isu caaridin waxaana badan muxkamkiiyo mutashaabiha muxkamkaa badan waayo allah wuxuu yihi huna umu lkitaab marka haalibka kitaabka qur'aanku waa muxkam laakiin nusuus aan badnayn oo mutashaabihi waa jirtaa ilaahayna qaadir waa ku ahaa inuu dhammaan qur'aanka wada muxkam ka dhigo haddaba waxaa isweydiin le muxuu qaarkii mutashaabih uga dhigay qaar ka mida qur'aanka muxuu mutashaabih uga dhigay jawaabtu waxay tahay wuxuu mutashaabih uga dhigay bilibtilaa imtixaanu dadka ku imtixaanaya daraaddeed buu uga dhigay liyabluwakum ayukum axsanu camala waayo daartan adduunya waa daaru libtilaa waa daar imtixaan dadkaa la eegayaa sida yeelaan ruuxa xaqa raacaya iyo ruuxa xaqa khilaafayaa la eegayaa laakiin dadka qalbigooda ay ku sugan tahay iilasho xaqa ay ka iilanayaan ilaahay wuxuu inoo sheegay inay raacayaan nusuusta mutashaabiha فأما الذين في, قلوب في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله allah wuxuu inoo sheegay kuwa qalbigooda uu ku jiro iilad ay xaqa ka iilanayaan oo baatil iyo bidca u iilanayaan waxay raacayaan yacni nusuusta tashaabuhu ku sugan yahay ama wixii macno ay markaa rabaan aqbali karaba way markaa iskaga fasirayaan oo macnahaasay iskaga qaadanayaan walow markaa nusuusta kale cadcadi macnaha haba ka hor timaadeen waxaynay sidaa u yeelayaan fitna ay rabaan daraaddeed marka idan nusuusta aynu sheegnay aayaadka maciyada sheegaya iyo nusuusta sheegaya qurbiga iyo dhawaanshaha wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waa nusuus mutashaabiha waxaana waajib ah nusuusta muxkamka ee macnahoodu cad yahay ee faraha badan leh ee adilada ku sugan in loo celiyo oo si waafaqaysa loogu fasiro nusuustaasna waa nusuusta badan ee sheegaysa koraynta uu ilaahay koreeyo alraxmaanu cala alcarshi istawa iyo sabbix isma rabbika alaclaa alaclaa waa kii koraynta badnaa marka si walba ilahay waa u koreeya qadar ahaan iyo sharaf ahaan awood ahaan daata ahaan xataa fitrada bini aadamka waa wax ku abuuran inuu ilaahay koreeyo sidaynu horeba usoo sheegnay caamada qaarkood markay dhaaranayaan waxay ku dhaartaan ilaahay baa sidaa igaga sarreeya fitradii baa hadlaysa markuu leeyahay ilaahay baa sidaa igaga sarreeya waxaa hadlaysaa waa fitradii si aanu dareensanayn buu markaa ugu hadlaya marka waxaa waajib ah in waxa weeye la ictiqaadiyo koraynta uu ilaahay koreeyo marka la tilmaamayo macnaheed oo la odhanayo ilaahay carshiga waa ka koreeyaana loogama jeedo carshigu ilaahay waa sidaa loogama jeedo waa batil taasi loogama jeedo ilaahay hani buu carshiga iyo khalqiga kaleba ilaahay hani buu ka yahay umana baahna isagaa ilaahay carshiga iyo xamalatul carshiga iyo makhluuqaadka dhammaantood bahaya wayumsiku asamaa an taqaca cala alardi ila biidnih ilahay waa inoo sheegay inuu samada xataa hayo waa inoo sheegay sidaas yada ah rabbi waa inoo sheegay marka nusuustu si ay sheegtay waa in la ictiqaadiya sidaa ay sheegtay waa in la ictiqaadiyaa oo loo rumeeya marka almuhim dadka qaarkood iyagoo ictiqaadka ku dhacay ayaa haddana waxaa dhici karta inaan la gaalaysiin shaykhulislaam ibnu taymiya maruu la munaadaroonayay niman eh, ashaaciro ah oo dabeed markaa culuwigaas daatiga ah dafiray ama inkiray oo awilay wuxuu ku yidhi ana law qultu qawlakum kafartu hadalkaa idinku aa leedihiin haddaan anigu odhan lahaa waa gaaloobi lahaa wa antum cindii laa takfuruuna liannakum cindii juhaal laakiin idinku aniga agtayda gaalo kama tihidin oo masalada gaalnimada idinkoo ku dhacay haddana markaa gaalo agtayda kama tihidin oo idinkuma xukumaayo inaad gaalo tihiin waayo juhaal baa tihi masaladan jaahil baa ka tihin oo idaan garanay saas yadaabu ku yidhi marka almuhim ahlucilmigu qaacid ahaan waxay yidhahdaan laysa kullu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh ma aha mid kastoo gaalnimada ficil ahaan ugu dhacay ama odh ahaan ugu dhacay in gaalnimadu xukum ahaan ugu dhacayso oo lagu xukumaayo inuu gaal yahay markaa ma aha marka calaa kulli xaal waa in marka la kala ogaadaa masalada ku saabsan altakfiru biilaaq biliطlaaq iyo tafsiru yani markaa waxaan ujeedaa altakfiru biliطlaaq iyo takfir mucayan waa in la kala ogaada altakfiru bitacyiin shaksi mucayana in marka lagu gaalnimo xukminayo iyo si marka waxa weeye mutlaqa masalada in loo sheegaayo yani waa kala duwanta shaikhu lislam ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa hunaka farqun bayna aliطlaq watacyiin farqi wuxuu udhexeeyaa iطlaaqa masalada la iطlaaqo la sii daayo oo la yidhahdo man facala kada fahuwa kafir man qaala kada fahuwa kafir iyo in mucayan la gaalaysiiyo yani farqa udhexeeya xadiidka masaa-isha laga qaato waxaa ka mid ah actiqaha fa inaha mu'mina maadaama nabigu yihi sala allahu alayh wasalam iimaanka uu xadiidku sheegaya waa iimaan xukmi waa iimaan xukmi oo gabadhani inay qirtay koraynta u ilaahay koreeyo iyo in nebigu sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yahay inay qirtay labadaa arrin markay qirtay baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi actiqaha fa inaha mu'mina marka imaam axmed ibnu xambal wuxuu yihi raximah ullah waxaa loo jeedaa xukmuha xukmu lmu'mina mu'miniintay la axkaam tahayoo iimaan xukmiya u sugnaadaa loo jeedaa saas iyadaa buu ku fasira oo ruuxu markuu shahaadateynka qiro axkaamtii ahluliimaanka lagu dareerinayaa lagu socodsiinaya waxyaalihii ku xidhnaa iimaankana dil axkaami dunyawiya ku xidhnaana way xasilayaan waa xasilayaan macnaha looga jeedaa waa saas iyadaa wey oo bimacnaa kama tarjumayso fa inaha mu'mina waa mu'mina cinda allah kama tarjumayso waayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu markaa ka ogaaday waxay ku saabsanayd waa odhaahdeed oo keliya iimaankuna odhaah keliya ma aha iimaanku waa odhaah iyo camal iyo ictiqaad cinda ahli sunnati waljamaca sidaynu arki doono in sha allah marka waxa weeye waxaa kala jira iimaan xukmi iyo iimaan xaqiiqi marka fa inaha mu'mina sheegi mayso iimaan xaqiiqi ee waxay sheegaysaa iimaan xukmi mu'miniinta axkaamteedii axkaamtii mu'miniinta ku ku xidhnayd baa ku dareeraysaa laga tilmaamaya cilmigu waxay yidhahdaan ku kastoo shahaadateynka qira ujriyat calayhi axkaamu lislaam ujriyat calayhi axkaamu lislaam waxaa lagu dareerinaya axkaamta islaamkaa lagu dareerinaya sida xaafid ibnu rajab ba uu ku sheegayo jaamic lculuum walxikam sida markaa xaafid ibnu ba uu ku sheegayo fatxulbaariga kitaabuliimaanka marka uu sharxaya uu bilaabay sharxiisa uu macnahaa sheegayo una tilmaamayo arrinka ku saabsan iimaanku inuu yahay qowlun wa camalun wa ictiqaad ama cibaaro la macno ah markuu iimaanku sidaa inuu yahay la sheegayo waa cinda allah ilahay agtiisuu sidaa yahay ama cindana waxa weeye waa iqraarka markaysaga la qiraayo wey markaa kii qirana axkaamtii waa lagu socodsiinaya waa lagu dareerinaya waxaa kaloo lagala baxaa xadiiska imtixaanka cid la imtixaanayo haddii xaaja keensatay in la imtixaanayo hadda gabadhan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu imtixaano xaajaa keensatay dabeedna waa kan su-aalaha weydiiyey waayo waxaa ku xidhan cidqiga la xoreynayaa ku xidhan xoreynta la xoreynaayo ayaa ku xidhan ahlu cilmiga qaarkoodna waxay ka istinbaadeen haddii ruux aanu muumin ahayn oo muslim aanu ahayn lama xoreynaayo gaal lama xoreeyo yidhahde waayo sideedaba addoonnimadu marka hore markay tacriifinayaan arriqiga culammadu waxay yidhaahdaan waa cajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu اlkufru tacriifka riqiga culammadu saasay ku tacriifiyaan waa cajzun xukmiyun waa cajzi iyo awood darro xukum loo nisbeeyey oo yaquumu bilinsaani ruuxa ku qumayo ku sugnaanaya sababuhu lkufru oo waxa u sababtina gaalnimo tahay marka maadaama ay sidaas tahay ruuxii isagaan gaalnimadii ka bixin oo gaal ah lama xoreeyo marka maadaama uu nabigu sala allahu alayh wasalam u rabay inuu yidhahdo xorey xoree gabadhaas xorayntiina ay ku xidhan tahay iimaan ay ku xidhan tahay sidaas aawadeed buu nabigu sala allahu alayh wasalam u imtixaanay saas aawadeed buu nabigu u imtixaanay laakiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen haddaan xaaja keensanin in waxa weeye dadko dhan la iska imtixaanaa biduuni xaaja oo mid walba markaa su-aala la iska weydiiyo ta noocaasi waxa weeye waa sax maaha bay yidhahdeen waana tay culamo badan odhan jiray almixnatu bidca waxay u jeedaan xaalka xaaja sharciyo keensatay ayna jirin taas yada ah ayay markaa uga jeedaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shahaadateynka wax la macno ah hadduu ruuxu qiro in islaamnimadu u sugnaanayso oo iminka gabadhaasi fi samaa inuu ilaahay koreeyo waa qirtay inuu muxamedna sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay yahay waa qirtay waxaana loo xukumay islaamnimaa loo xukumay marka inayna sharti ahayn shahaadateynka bilafdi erayadeedoo keliya wuxuu ku sugnaanaya islaamnimada inay sharti u ahayne wixii la macno ah ama macnaheedoo kale ku tusin karaa in waxa weeye ruuxu islaamnimo inay ugu sugnaanayso loogu xukumaayo ayaa laga qaadanaya lafdiga muslim aan carabka soo marino waa inagii sheegnay riwaayada hadda shiiku inoo qoray inaynay ahayn riwaayada muslim ku taalla walow muslim ha u tiiriyabe riwaayada muslim waxa weeye can mucaawiyata bn اlxakami aلsulami qaala wuxuu yihi kanat lii jaariyat tarcaa hanama lii mucaawiyat bn اlxakam wuxuu yihi waxaa ii sugnaatay gabadh addoona oo adi ii raacda waxay igu raaci jirtay yani qibala uxudin waljawaaniya buurta uxud la yidhahdo iyo buurta jawaaniye la yidhahdo dhinaceeda xaggeeda ayay igu raaci jirtay faطalactu data yawmin faida di'bu qad dahaba bishaatin min ghanamiha maalin baan soo taalacday oo aan arkay iyadoo yacni markaa bahal ama yey uu ka qaatay neef adhi ah wa ana rajulun min bani aadam anna waxaan ahay buu nin bani aadamka ka mid a ah. aasafu kamaa ya'safuun waan u cadhoodaa kamaa ya'safuuna siday bini aadamku u cadhoodaan ayaan anna u cadhoodaa lakinii sakaktuhaa sakatan dhirbaaxaan dhirbaaxay buu ihi gabadhii faataytu rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam markaasaan rasuulki ilaahi salى allahu alayh wasalam u imi arrinkii baan u sheegay facadama dalika calaya nebigu sala اllahu alayh wasalam arrinkaa waa igu weyneeyey oo shay weyn inaan ku dhacay ayuu ii tilmaamay qultu yaa rasuul اllahi afalaa uctiquhaa waxaan ku idhi rasuulki ilaahayow gabadhaa ma xoreeyaa qaala iitinii biha ii keen buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam yani markuu ninkii ku yidhi ma xoreeyaa ayuu yidhi ii keen suu nebigu uhubsado sala allahu alayh wasalam inay tahay noocii la xorayn jiray iyo in kale fa ataytuhu biha markaasaan u keenay buui faqaala laha nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam ayna allah qaalat fi الsamaa wuxuu yidhi ilaahay xagguu jooga qaalat waxay tidhi fi الsamaa'i yani xagga sare ayuu joogaayo ku sugan yahay ama fi samaai bimacnaa cala samaai jinsiga sama la yidhahdo korkooda ayuu ku sugan yahay qaala man ana kumaan anigu ahay buu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam qaalat anta rasuulu llah waxay tidhi waxaa tahay rasuulka ilaahay qaala actiqha fainaha mu'mina dabeedna nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam xoree muuminad weeye yani riwaayada muslim lafdigeedu ku sugan yahay waa marka riwaayadaas weya waa min xadiisi mucaawiya la min xadiisi abi hurayra baabka afariyo soddonaad laa yakfuru lmuslimu biirtikaabi lkabiira ma gaaloobaayo ruuxa muslimka ahi biirtikaabi lkabiirati dembi kabiira imaatinku la yimi kuma gaaloobaayo duuna istixlaalin isagaan xalaashanin dembiga kabiirada kuma gaaloobaayo waraddu cala alkhawaariji waxaa kaloo ku sugan oo u baab yahay radin la radinaayo hadalkooda la burinayo khawaarijta nimanka la yidhaahdo xadiiska lix iyo soddonaad can cubaadata bni saamiti radia allahu tacaala canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen cubaado ilaahay raalliha ka noqday ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay qaala uu yidhi wa xawlahu cisaabatu min asxaabih wuxuu nabigu yihi wa xawlahu cisaabatu min asxaabih iyadoo agtiisa ay ku sugan tahay oo joogto koox asxaabtiisa ka midi ah xaal ay agtiisa joogto waxa uu yidhi tacaalow kaalaya baayicuunii bayco ila gala calaa an laa tushrikuu biاllahi shay-a waxaa bayco igula gashaan oo igula ballantaan inaydaan ilaahay waxba la wadaajin walaa tasriqu iyo inaydaan waxba xadin inaydaan waxba xadinna bayco igula gala walaa tasnuu inaydaan sinaysan bayco igula gala oo igula ballama walaa taqtuluu awlaadakum ubadkiina ubad ubadkiinna inaydaan laynin ubadkiinna inaydaan laynin bayca iyo markaa igula gala ballan walaa tatuu walaa ta'tuu bibuhtaanin <clears throat> inaydaan la iman been abuurad bayca igula gala been abuuradkaasoo taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum aa been abuuranaysaan gacmihiina iyo addimadiina dhexdooda aa ku been abuuranaysaan inaydaan ballan igula galin inaydaan eh, inaydaan eh, inaydaan eh, been abuuranin been abuurad aa been abuuranaysaan gacmihiina iyo addimadiina dhexdooda aa ku been abuuranaysaan yacni markaa ballan igula gala yani been abuurad inaydaan la iman aa ku been abuuranaysaan bayna aydiikum arjulikum walaa tacsuunii fii macruufin waxaa ballan igula gashaan inaydaan igu khilaafin oo igu caasiyin shay wanaagsan faman wafaa minkum ku kasta oofiya oo idinka idinka mida fa ajruhu cala allah yacni ilaahay baa ajarkiisa isku waajibiyey yacni ilaahay baa ajarkiisa hayo rabbi baa inuu ajar siiyo isku waajibiyey waman asaaba min dalika shay-an ku kastoo haleela min dalika shay-an wax yacni ashyaadaa ka mid ah fa cuuqiba bihi oo dabad lagu ciqaabo fa huwa kafaaratu lah fa huwa lahu kafaara isaga wuxuu yahay yacni kafaara gud buu yahay dembi daadin waman asaaba min dalika shay-an ku kastoo haleela min daalika iyadoy waxyaalaha ka mid tahay ama madkuurka la soo sheegay ay ka mid tahay shay-an wax ka mida markaa haleelo ku dhaca fasatarahu allah uu ilaahay asturo faamruhu ila allahi in shaaa caaqabahu wain shaaa cafa canh amarkiisu xagga ilaahay buu ahaaday hadduu doonana ilaahay waa ciqaabayaa in shaaa caaqabahu wa in sha'a cafaa canhu hadduu doonana ilaahay waa cafinaya oo waa u dhaafaya qaala fabaayactuhu calaa dalik wuxuu yidhi waan kula baayactamay nabiga sala allahu alayhi wasalam calaa dalika sidaasaan kula baayactamay ama fabaayacnaahu calaa dalik waxaanu kula baayactanay yani saasaanu kula baayactannay hadday fabaayacnaahu tahayna waa jamacoodaba inay iska warrameen haddii fabaayactu ay tahayna waa shaksi ahaantiisun inuu iska waramay rawahu lbukhaariyu wa muslimun xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baabka uu sheikhu u baabaystay wuxuu ku saabsan yahay qofka muslimka ay dembi weyn imaatinka uu la yimaado haddaanu xalaasha laguma gaalaysiinaayo xalaashiga waxaa loo shardiyaa waa dembiyada gaalnimada ka sokeeya amaa shayga daatadiisa iyo laf ahaantiisaba gaalnimada ah looma shardiyo istixlaal hadduu shaygu sidiisa gaalnimo u yahay mujarad lirtikaab in lala yimaado biqasdin wa macrifa ayuu ruuxu ku gaaloobayaa uuna og yahay shaygan yani xukunkiis yaynaanu bannaanayn mar labaadkana uu qasdiyey lama shardinaayo hadduu shaygu daatadiisa gaalnimo u yahay inuu xalaashado istixlaal iyo juxuud iyo wax la mida loo shardin maayo istixlaal iyo juxuud iyo wax la mida loo shardin maayo hadduu daatadiisa gaalnimo u yahay oo ruuxa ilaahay caaya ama rasuulkiisa caaya lama odhanaayo miyaad xalaashatay lama odhanaayo xukunka sharciga miyaad jaaxid ahayd oo dafirsanayd waayo farqi ma kala lahaa hadduu xalaashaday waxa weeye waa gaalnimo gaalnimo kor saaran haddaanu xalaashanna waa kufri mujarad waa kufrun akbar waa gaalnimo weyn marka irtikaabka uu shaygii la yimaado iyadoon waxyaalo kale raacin oo istixlaal iyo juxuud iyo wax lamida ayna raacin ayuu ruuxu ku gaaloobaya hadduu iskii shaygu gaalnimo u yahay istixlaalka waxaa loo shardiyaa juxuudka waa dembiyada aan daatadooda gaalnimada u ahayn ahlucilmiga qaarkood waxay ku kaaftoomaan istixlaal lakin haddii la israaciyo laba macnoay culamada qaar ku kala fasiraan xagga waajibaadkana waxa u munaasiba bay yidhaahdeen juxuudka xagga waxa weeye muxaramaadkana waxa u munaasiba istixlaalka oo ruuxu hadduu shay dembi ah oo aan gaalnimo ahayn uu la yimaado hadduu xalaashado xalaalnimo u ictiqaadiyo waa ku gaaloobaya laakiin haddaanu xalaalnimo u ictiqaadin ama aanu xalaashanin kuma gaaloobayo saas aawadee imaamu bukhaari saxiixiisa tarjumada macnaha noocaasu tilmaamaya almacaasi min amri اljaahiliyati walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha ila bishirki imam bukhaari waa imaam fi sunna saas aawadeed taraajumtiisa iyo adilada uu soo aroorinayo wuxuu u gargaarayaa ictiqaadka ahlusunna ahlu sunnati waljamaca wuxuu baabaystay macaasida umuurta jaahiliyada ama gaalada ay ka mid tahay afcaashooda ficilada gaalada ay ka mid tahay iyo dhaqamadooda walaa yukafaru saaxibuha biirtikaabiha lagumana gaalaysiinayo saaxib almacaasi ka dembiyada iyo macaasida u saaxiibka ah biirtikaabihaa imaatinka uu la yimi macaasida laguma gaalaysiinaayo ila bishirki gaalnimo inay tahay mooyaane irtikaab keliya uu macaasida la yimi laguma gaalaysiinaayo laakiin shirkiga hadduu irtikaab la yimaado la yimaado sameeyo waa lagu gaalaysiinayaa buu tilmaamaya shuraxda qaarkoodna macnaha waa sii caddaynayaan oo waxay odhanayaan shaygu hadduu shirki yahay yacni in irtikaab lagula yimaado la sameeyo waxay u jeedaan iyadoo ikhtiyaaran loo sameeyo biqasdin wa macrifa shaygiina la garanayay qasad loona qasdayna mukafirka loo qasday ayuu ruuxu ku gaaloobaya laakiin shaygu hadday macaasi gaalnimada ka sokaysa tahay ruuxu kuma gaaloobayo ilaa biistixlaal inuu xalaashado mooyaane si kale kuma gaaloobaayo oo ruuxii zinaystay lama odhanaayo zinadaad ku gaalowday haddaanu odhan sinadu dembi ma aha ama sinadu waa xalaal haddaanu odhan hadduu yidhahdo zinadu waa xalaal ama uu yidhaahdo waxa weeye zinada dembi kuma jiro ama uu yidhahdo zinadu waa bannaan tahay haddii waxa weeye aanad khasbin iyo waxyaalo lamid a ah, hadalla noocaas oo kale hadduu yidhaahdo hadalladaas oo kale hadduu yidhahdo waa ku gaaloobaya waayo istixlaalka ictiqaadigaha buu la yimi waana kufri akbar ahlu sunna waljamacana macnaha waa isku waafaqsan yihin wax khilaafi kuma sugnaa wax khilaafi kuma sugnaa istixlaalka culamadu wax ku gaalaysiinayaana istixlaalka ay culamadu wax ku gaalaysinayaan waa istixlaalka ictiqaadiga ee uu ruuxu yidhaahdo shaygii waa xalaal ama wax la macnaa ama uu yidhahdo ilaahay ma xaaraantinimayn ama uu yidhaahdo waan ogahay inu ilaahay xaaraantinimeeyey laakiin anigu marnaba ma aqbalayo mana waxa wey qaadanayo mana qiraayo inuu xaaraan yahay saddexda suuraba sheikhulislam ibnu taymiya wuxuu tilmaamay in istixlaalka ictiqaadiga ee mukafirka inay noqonayso saddexdubana qawli bay ku saabsan tahay odhaah hadduu qalbiga ka xalaashado xalaalnimo ka ictiqaadiyo afka si aanu kaga dhawaaqin oo aanu afkii ka sheegin inuu markaa shaygani xalaal yahay cinda allahi waa ku gaaloobaya lakin axkaamu dunyaha axkaamu dunyuhu takfiirka markaa shay ruux lagu gaalaysiinayo fi axkaami dunyaa waxay ku sugnaataa wax daahir oo muuqanaya oo adhah ama odhah ama ficila odhah ama ficila bay markaa kusugnaatay waatuu yihi marka shaikh lislaam ibnu taymiya faman qaala aw facala ma huwa kufru kafar wain lam yaqsid an yakuna kafira id laa yaqsid lkufra axadu ila ma shaa allah kii yidhaahda ama sameeya wax gaalnimoa waa gaaloobay yani axkaamu dunyaha in wax lagu gaalaysiiyo ruuxa waxay ku xidhan tahay wax daahira waa odhah ama ficil ila inagu qalbigama taalacan karno hadduu shay gaalnimoa uurka ku haysto aanu si caddaynin oo muujinin dee kama warqabno waxa uu uurka ku haysto saas aawoodee axkaamu dunyaha asalkii islaamnimo inaga inoogu baaqi yahay lakin cind allahi kaafir buu ka yahay wuxuu noqonaya un munaafiqi nifaaqiisu ictiqaadiga ahaa noocaasuu noqonaya faman qaala aw facla ma huwa kufrun kafar kii yidhaahda ama sameeyo wax gaalnimaa waa gaaloobay wain lam yaqsid an yakuna kaafira yaanu uba qasdin inuu gaal noqdee id laa yaqsidu axadun ilkufra ilaa maa shaa allah sababtu waxay tahay ruux gaalnimo u qasdaya inuu gaaloobaa ma jiro yacni miduu ilaahay doono mooyaan yacni badiba dadka gaaloobaya isma laha aada gaalowdi gaalnimadii wuxuu ku dhacayaa isagoo isu qababa inuu muslim yahay isagoo isu qaba inuu muslim yahay ayuu gaalnimadii ku dhacaya laakiin haysadka uu isu haysto inuu muslim yahay waxba kama anfacayso mar haddii cudri uu gaalnimadii kaga baaqdaa aynay jirin waxay u taraysaa ma jiro dadka qaarkood istixlaalka waxay moodaan waxaan istixlaal ahayn bacdi istixlaal waxay ka dhigaan ictiqaadi oo ruuxu ku gaaloobayo ama istixlaal gaalnimo ah waxay ka dhigaan mukafira daa'imista dadka qaarkood macsi daa'imaan markaase waxay odhanayaan hadduu markaa shaygaa daa'imo oo uu joogteeyo ka caada yeesho dembiga ah waa ku gaaloobaya waayo wuu xalaashaday dadka qaarkood istixlaal waxay ka dhigayaan gaalnimo ah mujaaharada shaygii lala jahro ama lagu faano dadka hortooda lagaga faano dadka qaarkood istixlaal gaalnimo ah waxay ka dhigayaan in shaygii dembiga ahaa ruuxu markaa uu daafaco oo haddii lagula dagaalamo uu ku dagaalamaayo haddii lala dagaalamo xataa uu ku dagaalamaayo ashyaadaa dhammaantoodna istixlaalka culamada ahlu sunna waljamaca wax ku gaalaysiiyaan ma aha ama arrinka ku saabsan daa'imitaanka la daa'imaayo macsiyadii ahlu sunna waljamaca waxay ku ijmaacsan yihiin in kufri akbar aynay ahayn imaamu nawowi sharxu muslimka waxa uu soo naqlinaya ijmaac ahlulxaqu ay isku waafaqsan yihiin oo ahlu sunna waljamacati qofku hadduu markaa dunuubta ama macaasida qaarkood daa'imo ku israaro inaanu gaaloobayno millada kaga baxayn macaasida uu daa'imay ee uu ku israaray ijmaacii ahlu sunna uu kusoo raraya wakadalika xaafid ibn cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka la yidhahdo waxa uu soo raraya isaguna ijmaca ahlu sunna waljamaca qofku hadduu macaasida markaa daa'imo inaanu ku gaaloobayno milada kaga baxayn marka warka odhanaya daa'imitaanka la daa'imo ama caadada laga caadayo shaa lagu gaaloobayaa waa war baatila wey waana mukhaalif lilnusuus waana mukhaalif lilijmac nusuusta iyo ijmaaci ahlu sunnaay labadaba khilaafsan tahay waayo nabigu wuxuu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam xadiisu lbitaaqa in dadka qaarkood nin baa loo yeedhayaa bu uhi ummadayda ka mid ah nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ninkaasoo dunuub fara badan yacni xambaarsan waxaa loo soo saarayaa ninkaas sagaal iyo sagaashan warqadood oo mid waliba ay la-eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto waa sagaal iyo sagaashan mid walibana waxay la-eg tahay ilaa inta ili wax ka aragto dhammaanna baa ka buuxa dhammaantood macaasi iyo dembi baa ka buuxa waraaqahaas xadiisku waa macruuf waxaana xadiiskaasi sheegayey inuu ruuxaasi muslim ahaa oo asalkii islaamnimo u sugnaa oo shahaadadiisi ayay ka burin mujaaharada markaa dembiga lala jahray ruuxu muujisto waa macsiyo weyn laakiin ma aha shay mukafira uu qofku millada kaga baxaayo maaha sida ahlu sunati waljamacati ay qabaan ama xadiiska markaa sheegaya yani ummaddayda waa loo dembi dhaafaa kuwa markaa la jahra mooyaane waa min nusuus alwaciid waa nusuusta goodi uu ka mid yahay inaan loo dhaafayna sheegi mayso inuu gaal yahay ee sida dad badan oo ahlulkabaa'ira naar loogu goodiyey ama loo yidhi janno geli maayaan ayay la mid tahay waxa weeye markaa looma dhaafayo taasay la macno tahay allahna wuxu uhi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokaysa wuxuu u dhaafaa ilaahay cidduu doona inuu dhaafo ama arrinkan ku saabsan in ruuxu daafaco oo shaygii macsidaha ku dagaalamo inayna waxa weeye gaalnimo ahayn waa sida ahlusunnati sunnati waljamacati ay ku ijmaacsan yihiin dunuubta qaarkood oo culamada qaar ay mareen waa jiraa hadduu imaamka ruuxu kula dagaalamo inuu markaa gaal noqonayo taasina waa ra'yi libacdi ahli sunna la lijamiicihim qayb ahlu sunnaha ka mid waa ra'yi ay mareen laakiin dhammaantood ahlu sunna si ra'yi ay wada mareen maaha dunuubtaasina waxay ku gaar tahay waa dunuubta mabaanida la yidhaahdo qayb ka mid a yani waxaan u jeedaa yani waxyaalaha arkaanta ama mabaanida ah qayb ka mida tegitaanka laga tago markuu ruuxu ku dagaalamay culamada qaarkood ku sheegeen oo zakadoo kale culamada ahlu sunnaha qayb ka mida waxay mareen hadduu ruuxu sekadii diido oo bixin waayo oo imaamkana kula dagaalamo inuu gaaloobayo de waa xukun gaar oo sekada ay ka qabaan culamadaas sekaduna waa arrin ay culamadu isku khilaafeen tegitaankeeda uu ka tago ruux ma ku gaaloobaya mise kuma gaaloobayo laakiin culamadii ahlu sunna ma marin shay kasta oo macsiya ah oo ruuxu markaa uu daafacayo ku dagaalamayo inuu ku gaaloobayo taa weliba zakada ku saabsanna imaamkay ku xidheen ee axaadu naaska kamay dhigin markuu kula dagaalamo waayo imaamku isagaa xaqule inuu ka qaado marka inuu ka manciya uma banaana laakiin axaadu nnaas ama koox yaroo is urursatay inay tidhaahdo dadka xoog baanu kaga qaadaynaa sakada de waxa weeye markaa mid u banaan maaha waajibna kuma aha inuu dhiibo marka imaamkii baan uga qiyaas qaadanayaa ma suuragal ah almuhim waxaynu ogsoonnahay bugaaddu waxay ku sugan yihiin dembi imaamkiina waa kula dagaalamayaan ahlu sunana waxay ku ijmacsan inaa gaalo ahayd ta kale dadka muslimiintaa ee kitaalu fitanka gala ee ama casabiyaad isu laynaya ama fitan kale isku laynaya ama xukmi xukum iyo mulki isku laynaya yani waxay ku jiraan inay daafacayaan waa dembi ahlu sununa kama qabaan inay gaalo yihiin ahlu sunnaduna kama qabaan inay gaalo yihiin oo ku gaaloobeen yani arrinka noocaas ah calaa kulli xaal istixlaalka culamadu ku gaalaysiiyaan waynu sheegnay iyadoo kollay waktigu inagu kooban yahay marka haddana waxa weeye kelmaddaa guud oo inaynu aada u sharaxno oo nuquusha ahlucilmiga aynu soo naqlino aan waktigu inoo saamaxaynin laakiin waxa weeye taas waxaan filayaa inay tilmaamo inagu filan tahay marka istixlaalka waxay culamada qaarkood yidhaahdeen sida kufrun duuna kufri u jiro ayaa waxaa jira istixlaalun duuna istixlaal shaygii haddii laga caado yeesho iyo had samaynta la samaynayo iyo yani ashyaada noocaas haddii istixlaal lagu itlaaqo waxaa looga jeedaa istixlaalun duuna istixlaal istixlaal mukafiran loogama jeedo nusuustana waa ku soo aroortay iyadoo istixlaal loo isticmaalayo macno aan gaalnimo ahayn waxaa ka mid a ah xadiiska kaba'irka ee abu dawuud sunankiisa kusoo wariyey ou nabigu yihi sala allahu alayh wasalam alkabaa'iru tiscun kaba'irtu waa sagaal waxa ugu horeeya alshraaku billah waxaanu kusoo khatimay nabigu sala allahu alayh wasalam waistixlaalu qiblatikum albayt alxaraami axyaaan waamwaata gaalnimada iyo dunuub kaleba markuu sheegay dembiga ugu dambeeya ee uu ku khatimay ee kabaa'irta ka midii wuxuu ahaa qibladiinna inaa xalaashataan oo bannaysataan baytullaahi alxaramka ahaatay oo idiin qibla ah markaa nooshiin iyo markaa dhimataanba xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen wa minhum sheikh albani raimahum llah raximahu llah shuraaxdu markay sharxayaan sida abu daawuudka sharxiisa cawnulmacbuudka iyo wakayruh waxay ku tilmaamayaan qiblada sida lagu xalaashanayaa inay tahay waxyaalihii muxaramka ahaa in lala yimaado oo xaramka dhirtii in la jaro iyo ashyaada noocaasi xataa inay soo gelayso ugaadhii la ugaadhsanayay xaramka gudihiisa in lagu ugaadhsado in waxa weeye dhirtii la gooyo ashyaada noocaasi inay ka mid tahay istixlaalka qiblada la xalaashanayo ashyaada caynkaasna kufri akbara maaha biijmaci ahli sunna marka istixlaal baa lagu itlaaqay iyadoo kufri akbara ayna ahayd idan shaikhu albani markuu leeyahay waxaa jira istixlaalun duna istixlaal kama yuqaalu kufrun duna kufrin nusuustaasa hadalkiisa ugu fadhiya wakada xadiidka صaxiixa ee bukhaari saxiixa kusoo wariyey bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen bukhaari mucallaq buu ku yahay warna waa ku jira wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam yani mucallaqnimada la sheegaya war ku jira lakin xadiidku sixadiisu waxa weeye yani shaki ma leh waa saxiix wey wuxuu nabigu yihi slى اllahu alيyه wasalam sayakunu fi umatii qawm yastaxiluuna alxira walxariira walkhamra walmacaazif ummaddayda waxaa ka mid noqon doona dad xalaashanaya zinada iyo xariirta rag xalaashanaya iyo khamriga iyo kamanada daramallada la tunto ashyaada caynkaasa dad xalaashan doona ayaa ummaddayda ka mid noqon doonaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam istixlaalkana shuraxda qaarkood waxay ku fasireen waxaa looga jeedaa in laga caado yeesho sidii qof xalaashaday oo kale sideeda loola macaamilo farabadnida lala imanayo iyo daa'imitaanka la daa'imayo ashyaada noocaasaa lagu tilmaamaya bay ashyaada caynkaasaa laga tilmaamayaa bay yidhahdeen adilo kale kusoo aroortay istixlaalku lafdiga kusoo aroorayna waa jiraa almuhim tafsiilka culamadu ay gelinayaan saas iyadaa bay ku dhisantay shaikhulislaam ibnu taymiya hadalkii hore aynu kasoo naqlinay oo saddexda nooca istixlaalka uu sheegay inuu ruuxu yidhaahdo shaygan waxa weeye waa xalaal dhammaan waxbay taasi u wada noqonaysa hadduu yidhahdo ilahay baa xalaaleeyey iyo hadduu yidhahdo ilahay ma xaaraantinimeyn waa isku macne hadduu yidhahdo waa oga in la xaaraantinimeeyey laakiin anigu qiri maayo inuu xaaraan yahay waana nacayaayo waa la col ahay cidda markaa ku sheegta inuu xaaraan yahay iyaduna waa kufru lcinaad wuxuu ku sheegayaa markaa kitaabkiisa lahay assarim almasluul calaa shatim arasuul dhammaanna waxda waxaa wada kulminaya inuu xalaalnimo ka ictiqaadsanya ama ku sheegay inay xalaal yahay daabitkaa culamadu ay sheegeen bay wada gudagelaysaa isaguna daabitkaa intuu sheegay ka tafariiciyey saddexda mas'alooda markaa saddexda masalana saas iyadaabay tahay xadiiska wuxuu sheikhu ka daliishanayaa nabigu sala allahu alayh wasalam saxaabadii wuxuu kula baayactamay inaynay gaalnimo la iman iyo inaanay macaasidan midnaba samaynin hadday tuugada tahay hadday zinada tahay hadday ubadka in la laayo tahay waxay samayn jireen carabtu waagii hore qabla alislaam in badan oo ka mida ah hablahooday dili jireen iyagoo qaarkood u dilaya inay ceeb ka baqanayaan oo inay inantu ceebayso iyagoo ka baqanaya ayay odhan jireen yani waxa weeye dili jireen qaarkoodna ay u dilayaan inay xagga risiqa ka webinayaan oo isleeyihiin waxaad markaasi isaba uma helaysid walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq ubadkiina ha u laynina baqasho aa ka baqanaysaan faqri daraaddeed ha u laynina yani sinaba in ubadka loo dilaa ma banaana waana ka dembi weyn tahay nafta kale qof kaleoo muslima inuu dilo iyo inuu ilmuhu dhalay dilo ee muslimka ahaa waxaa dembi weyn ilmaha inuu dilo taasaa sii dembi weyn taasaa sii dembi weyn waxaa soo gelaya halkaas ubadka in la laayo ilmihii markuu caloosha ku jiro haddii naftii lagu afuufay oo ruux nool yahay oo dhaqdhaqaaqaya ruuxdii ruux lagu afuufay mar hadduu yahay waa naf macsuuma ah in la dilaa ma banaana wuxuu soo gelaya walaa taqtuluu awlaadakum saas aawoodee in la dilaa ma banaana xataa ahlucilmigu waxay sheegeen gabadhi markay uurka leedahay haddii ay ka baqato ilmuhu inuu soo duulo hadday soonto inay soontaa inayna u bannaanayn xaaraan inay ka tahay ay faral ku tahay inay afurto si aanu ilmahaas usoo duulin waa dhawrista sharcigu dhawray nafaha bay soo guda gelaysa ahlucilmigu waxay sheegeen xaalka caynkaasa ee ay u baqdo ilmaha inay soontaa gabadha inaynay u bannaanayn ee waxay isku khilaafeen un ahlu cilmigu maxaa gabadha marka dambe saaran laakiin marka hore inay afurayso ay ku waajibtaa inay afurtaa iskumay khilaafin markaasay culamadu aqwaal kala duwan ay ka mareen qaar yidhaahda qadaa baa saaran waa inay qallaysaa dhow qaar yidhaahda tafsiil baa la kala gelinaya haddii nafteediiyo ilmaha u wada baqdo ama nafteeda u baqdana qallo keliya saaran haddii waxa weeye ilmaho keliya ay u baqdana waxaa saaran qadaa iyo fidye wada socota waa inay qadaana bixisaa waa inay qadaana la timaadaa fidyena bixisaa yacni raashinna miskiin siisaa maalintiina qallaysaa iyo qaar yidhahda fidye keliyaa saaran jamaahiirtu waxay u badan yihiin tafsiilka laakiin saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam qayb ka mida ah sida cabdullahi bni cumar o cabdullahi bni cabbaas waxay fatwoodeen xaalka caynkaasa in fidye keliya ay saaran tahay oo miskiin inay quudiso maalin kasta hal miskiin quudisaa inay saaran tahay oo waxay yidhahdeen waxay joogtaa ciddaan awooday mansiladeedii bay joogtaa sida cabdullahi ibnu cumar baa yidhi anti bimanzilati bimansilati aladiina laa yutiquun waana ka asaxday labada saxaabiba weliba ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen sida saaib saaxibu sharxi alkabiir sheikha xambaliga ah ee kitaabka sharxu lkabiirka kale waxa uu yihi laa yuclamu lahuma mukhaalifun min aلصaxaaba axad saxaabada ka mida oo laba cabdilaahi khilaafay cabdullahi ibnu cumar iyo cabdullahi ibnu cabbaas khilaafay lama oga taasna ahlucilmi badani waxay qabaan inay xujo tahay haddii saxaabada qaarkood mas'ale fatwoodaan ayna ka caanbaxdo saxaabadana cid ku khilaaftay aan lahaynin waa xuja ay markaa culamada badankoodu yidhaahdaan ama in badan ka midi waa xujo markaa la raacayo lagu camal falayo marka calaa kulli xaal qawlkaasi waa qawl qawi ah wey qawl qawi ah weeye walow dadka markaa dee jumhuurka madhabkooda iska qallito had iyo jeer iska raaca yacni waxa weeye qawlka noocaas oo kale a aada ha u dhibsadaan be waa qawl qawi ah aqwaasha masalada ku saabsan iyo isagaa ugu xoog badan almuhim ilmihii marka in la dilaa markuu uurka ku jiriyo markuu eh, banaanka yimaadaba marnaba in la dilaa markaa ma aha walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum deen abuur ha la imanina aad ah, hortiina ka been abuuranaysaan gacmihiina iyo addimadiina dhexdooda aa ka been abuuranaysa oo bimacnaa waxaydaan dhalin a odhanaysaan waan dhalay walaa taxsuuni fii macruuf wuxuu kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam uu bayco kaga qaaday walaa tacsunii fii macruuf ha igu caasiyina oo ha igu khilaafina shay wanaagsan yani ashyaadaas oo dhan baa nabigu sala allahu alayh wasalam bayco kaga qaaday oo kula ballamay waxaan u ballan qaaday ruuxii oofiya oo dhammaystira oo iyadoo dhan la yimaadaa in ilaahay ajar ka siinaayo oo sawaab iyo ajar wanaagsan in ilaahay ka siin doono kii wax ka mida ku dhaca ashyaadaas waxay u dhacaysaa wixii aan shirkul akbar ahayn gaalnimada weyn wixii aan ahayn bay u dhacaysaa waayo gaalnimada weyne camalkii o dhan bay burinaysaa o ruuxa gaalnimo weyn ku dhintaa da isagu waxa weeye ciqaab adduunyo kama baajinayso naarta aakhiro ee waxaa loo jeedaa oo wixii shirkul akbar aan ahayn yani kufri akbara wixii aan ahayn ayaa loo jeedaa oo ashyaada kale ah wax ka mida kii ku dhaca oo adduunyada lagu ciqaabo kafaaray u noqonaysa waxaa laga qaataa xuduuddu inuu ruuxii laga jaro xad inuu xadkaasi kafaara u yahay waxaa jiray xadiidu nabigu sala allahu alayh wasalam u yihi walaa adri alxuduudu kafaaratu liahliha am laa oo nabigu yihi ma garanaayo xuduuddu ma kafaaray ehelkeeda u tahay mise uma aha xadiiskana wuxuu kutusinayaa xadka ruuxa la xadeeya inuu kafaara u yahay marka ahlu cilmigu waxay ku xambaareen xadiiskaa hore ee sheegaya walaa adri alxuduudu kafaaraatu liahliha am laa inay tahay qabla alcilmi bihi intaanu nebigu ogaan ama qabla aliclaami bihi intaan la ogeysiin ka hor inay ahayd laakiin markii dambaa dib laga ogeysiiyey nabiga sala allahu alayh wasalam in xuduuddu kafaaraad u tahay ciddii xadka laga jaro oo ruuxa zinaysta oo xaddu zinaa laga jaro xadkaasi dembi daadin buu yahay ruuxa waxada oo xaddu sariqa laga jaro xadkaasi kafaaru u yahay oo dembiga waa ka daadinaya yani xuduuddu waa kafaarad bay u tahay ehelkeeda sida saxiixa maana sida xadiidku tusinayo waman asaaba min dalika shay-an fasatarhu llahu faamruhu ila allah kii wax dunuubtaa ka mida ku dhaca oo ilaahay asturo u xilqariyo arrinkiisu xagga ilaahay buu ahaaday hadduu doonona ilahay waa ku ciqaabayaa hadduu doonona waa ka cafinayaa waxaana looga jeedaa waa markaanu ka toobad keenin ee hadduu ka toobad keeno towbad shuruuddeedii oobsatay oo shuruuduhu dhan yihiin hadduu ka toobad keeno yacni dembigaasi waa ka hadhayaa waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah ka dembi ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay sidii mid aan dembi lahayn sidii mid aan dembi lahayn buu la mid yahay marka waxaa loo jeedaa waa kii dembigii isagaan ka toobad keenay ilahay kula kulmay ilaahayna u asturay oo wax cuquubo ah oo dembigaa looga jaray aynay jirin kaasi waxa weeye wa amruhu ila allah in shaaa caaqabahu wain shaa cafaa canhu waxay taasi waafaqsan tahay wayakfiru mmaa duna dalika liman yashaa wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ilahay wuxuu u dhaafaa wixii gaalnimo ka sokeeyo wuxuu u dhaafaa ciduu doono inuu u dhaafo marka almuhim waxaa xadiiskan laga qaadanayaa radin khawaarijta la radinaayo alkhawaarij baabka soo socdaana waa ku saabsan yahay oo waa firqo lunsan waxaana marka lagu magacaabay khawaarij oo bidcadooda ayaa waxay ku saabsan tahay khuruuj in xaakimka muslimkaa lagu baxo iyo in ummadda islaamkaaba lagu baxo lala dagaalamo oo lagu jihaado yani khuruujku kuma gaarho keliya xaakimka muslimka ah yani bacd الnaas oo yacni ku kadsoon waxyaalo badan oo madhab alkhawaarij ah amaba ku dhacay ayaa marka la yidhahdo war waxyaalaha aa ku sugan tihiin ama aad yacni u sacabinaysa ee marka aad ayidsan tahay waa khawaarijta dariiqoodii ayaa waxay odhanayaan oo khawaarijtii waxay ku baxeen yani caliy bn abi aalib oo xaakim cadli ah anagu yaanu ku baxnay waktiyada qaar waxay odhanayaan xaakimba ma jire makruuj baa jira mar haddaan xaakimba jirin bixitaanku xagu ka imanaya yaa lagu baxay waxay u yihiin khuruujku inuu yahay oo keliya xaakim lagu baxo war ummadda lagu baxaa lafteedu oo lala dagaalamaa waa khuruuj waana madhab alkhawaarij in muslimiinta la yidhaahdo iyagaan ku jihaadayaa yacni waxa weeye khawaarijta intaa wax ka badan oo samayn iyagoo muslimiin bay ku jihaadayeen muslimiintii inaad ku baxda la dagaalantaana waa madhabtii khawaarijta waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi waman kharaja calaa ummatii yadribu baraha wafaajiraha walaa yataxaasha min mu'miniha walaa yafi lidii cahdin bicahdihi falaysa minii walastu minhu rawahu muslim fi saxiixi wanasaa-iy fi sunani nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam waman kharaja calaa ummatii ma odhan calaa xaakim khuruujku in ummadda in lagu baxa inuu khuruuj tahay nebigaa sheegay nabigaa sheegay sala allahu alayh wasalam waman kharaja calaa ummatii ka ku baxaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ummaddayda yadribu barahaa wa faajirahaa oo garaacaya keeda wanaagsan iyo keeda xunba aan u kala aaba yeelin bes cid alle ciddii khilaafta yani markaa waxaa birta ka asriya yadribu baraha wafajira walaa yataxaasha min mu'miniha oo aan iska ilaalinayn muuminkeeda walaa yafi lidii cahdin bicahdih aan u oofinayn mid ballan u saaxiibana ballankiisa aan u oofinayn falaysa minii walastu minhu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ana kama mid ihi isaguna igama mid aha bimacnaa dayru iga yahay nabigu waa dayriyey marka nabiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam baa sheegay alkhuruuj cala alumma iyo jurmiga ay leedahay tilmaamay cidda samaysana dayriyey khuruujku kuma gaaroo keliya xaakim inuu joogo ee xataa haddaan xaakim joogin yaa kuu baneeyey ummadda markaysaga inaad seefta dhinaca kala marto ama xabadda aad dhinaca kala marto aad tidhahdo markaysaga isu baydha amarkayga hoos kaalaya haddii kale waa idin seexinaya yaa kuu banneeyey cid kuu banaysa ma jirto de waa madhab alkhawaarij waa ariiqii khawaarijda taasi inaad tidhahdo ummadda islaamkaa baan ku jihaadayaa oo aan la dagaalamayaa waxa weeye waa ariiqadii iyo madhabtii khawaarijta laa shaka walaa rayb wax shaki kuma sugna taasi waxay xasuusinaysaa wadaad baa ii sheegay waa hore oo ay ahayd dhowr iyo siddeetankii ayuu wuxuu igu yidhi waktigu ii sheegaya waa dhowr iyo sagaashankii laakiin wuxuu yidhi dhowr iyo siddeetankii ayaan waxaan ku sugnaa qolyaha markaa la yidhaahdo alhijra watakfiir dadku ay u yaqaaniin ee aan ummadda la tukanayn qof iyagu ictiqaadkooda garanayaan oo sidooda waxoodo kale ictiqaadsan mooyaane cid kale salaadna kuma xidhanayaan waxay gowracaanna cuni maayaan ummaddii waa ka dhex baxeen ummaddiina waa tadliiliyeen oo waa baadiyeyeen khawaarijtu asnaaf badan bay ahayd waa qolo iyaguna khawaarijta ka mid a waa qolo khawaarijta ka mid a marka wuxuu yidhi qoladaasaan ku jiray buui markaasaa dadku markay nagu yidhaahdaan buli waxaad tihiin khawaarij waxaan odhan jiray buu yidhi khawaarijtu caliy bnu abi aalib oo imaam cadliyay ku baxeen dee siday xumaanta ugu timi sidaa weeyi dee annagu ina siyaad barro oo gaala baanu ku baxnay buuri khawaarij waa nahay lakin khawaarij fiican baan nahay bimacnaa wuxuu tilmaamayaa waxa yani markaa la xumaanta ku sugan tahayba inay ahayd uun yani in lagu baxo cali bn abi aalib oo kale laakiin haddii kale inaan dhibi ku sugnayn dad fara badani waxay u fahansan yihiin marka khawaarij la yidhaahdo macnaheedu inay tahay xaakim lagu baxo keliya qofku yaanu bixinba oo aanu dagaalaminba hadduu u qabo in muslimiintan marka waxa way dhiigoodu aanu macsuum ahayn ama lala dagaalami karo lala jihaadi karo ama xaakimka faasiqa in lala dagaalamaa inay waajib tahay madhabtii khawaarijda waa ku jira walaw lam yakruj abada hadduu doono weligii yaanu bixin yani marka waxa weeye cala kulli xaal mawduucaas yani oo sheekhu markaa u baabaystay waraddu cala alkhawaarij siduu xadiisku u radinaya waxay tahay macaasidan ruuxu markuu la yimi lama odhan milladii waa ka baxay oo macsidii isagoo ku dhacay ayaa markaa dembigii waxaa ka masaxaya xadka laga jaray waman asaaba min dalika shayan facuqiba bihi fi dunya fahuwa kafaaratu lah haddii dembigaasi marka waxaa gaalnimo uu noqon lahaana oo kabiirada iyo dembiga weynee lala yimaado lagu gaaloobi lahaana kafaaro uma noqdeen marka ciqaabta markaa la ciqaabay kafaaro uma noqdeen ta kale xadiisku wuxuu sheegayaa qofkii dembi ku dhaco dembigaa ku dhinto ilaahayna u xilqariyo oo aan xadkii laga jarin oo sidaa ilaahay kula kulma in ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisa hoos yaallo hadduu doonana ilahay ku ciqaabayo hadduu doonana uu ka cafinayo haddii se lagu ciqaabo naarta kuma waarayo abad alaabaad ee bimacnaa masiirkiisu jannuu ku dambayn doonaa mar hadduu iimaan ku dhintay oo naarta hadduu galo macnaheedu ma aha ilaaba ilaa inuu ku waarayo lagama tilmaamayo inuu ku waarayo lagama tilmaamayo ta kale sariqadu xad bay leedahay wsaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaala min allah gacanta gooyaala ay tuugeya hadduu tuugada ku gaaloobi lahaana gacanta lama gooyana waa la dili lahaa man badela diinahu faqtuluuh dilaa la odhan lahaa zaanigi wuxuu leeyahay isaguna xad azaniyatu wazani fajlidu kula waxidin minhuma miata jalda hadduu zinada ku gaaloobi lahaana waxaa la odhan lahaa dila lamana odhan dilkii wuxuu leeyahay qisaas isaguna xadiis baa ku soo arooray laa yuqaadu lwaalidu liwaladih yacni looma qisaaso waalid ilmihiisa dilay looma qisaaso xadiiskaasina sida saxiixa waa xadiis qawi ah laakiin culamada qaarkood baa daciifiyey saas awadeed ku tegay in waalidka waladkiisa loo qisaasi karo waxaana kamid waxaana ka mida imaam malik imaam malik wuxuu qabaa in waalidka waalidkiisa loo qisaasaayo hadduu waalidku ilmihiisa dilo in loo dilaayo ayuu qabaa haddii warasadii kale ay yidhahdaan ha loo dilo waa mas'alo ay madaahibtu isku khilaafsan yihiin laakiin sida saxiixi waxay tahay ee qawiga ahi inaan loo dilayn xadiiskuna waxa wey waa haabit waa sugan yahay ibnu cusaymiin qudhiisu ra'yigaasuu doortay malik ayuu doortay xadiiskana waa istidcaafay lakin xadiisku duruq badan bu duruq badan buu leeyahay waxaad ku arki kartaa duruqdaas markaa qaws almaqduudka ayuu abi isxaaq alxuwayni uu soo aroorinayaa marka duruqdaasi waxa wey waa duruq isquweynaysa marka weeye marka waa xadiis waa xadiis yani saalix lilixtijaaj ah saas aawadeed saxiixu waxay tahay sida qawiga ahi hadduu waalidku ilmihiisa dilo yani markaa dil badrheer oo camdiya hadduu dilo in aan loo qisaasayn ayaa markaa saxiixu yahay laakiin magti waa lagu leeyahay waa qaan waa qaan warkaa hala ogaado dadka qaarkood markay maqleen waalidka waladkiisa loo qisaasi maayo waxay u qaateen maktina inay ka dhacayso magtu kama dhacayso haddaan laga saamixin waxaana le warasada kale ugu soo xigtaa magta leh magtu waa dhaxal sharcigu siduu qabo magti waa lagu leeyahay waxaana waajib ku ah inuu iska bixiyo waa inuu hooyadii iyo markaysa marka walaaladii iyo cidda markaa dhexalkiisale waa inuu siiyaa ciddii dhexalkiisale waa inuu siiyaa waa qaan lagu leeyahay weeyi haddaan laga cafin marka qisaaskii haddii laga baajiyey in loo dilo macnaheedu ma aha magta markaysaga in laga baajinaayo maayo wax u go aya ma jiraan wuxuu yahay wax u yeelanaya ma jiro isagu waxa weeye wuxuu ka dhigaya kalcadam alqatilu laa yaris ninka wax eh, dilaa isagu waxba ma dhaxlo hadduu isagu qaatil mar yahay oo wax dilay oo kan marka uu dhaxal joojinayay uu dilay isagu dhaxalkiisa ma leh waxba kama dhaxlayo saas aawadeed wax u go-ayo iyo wuxuu xijaabayaa toonna ma jiraan xataa kuwuu xijaabi lahaa meeshay isa soo taagayaan waayo kii xijaabi lahaa meesha waa ka baxay marka waxa weeye magtaas isaga waa lagu leeyahay saasayna uga dhicin waktiga cumar bnu khataabna waa dhacday dabeedna wuxu hi ilaaba ilaa maktii la kaalay dabeedna markaa waxaa makti markuu ka qaaday wuxuu siiyey warasadii dhaxalkiis lahayd ee kale ayuu markaa siiyey cumar bnu khadaab radia allahu canhu wa ardaa halkaa inoogu joogo ha may weladka waa loo qisaasi karaa waalidka hadduu dilo ilmuhu hadduu waalidkiisa dilo haddii dadka kale dhexal joojinaya ay yidhaahdaan markaysaga waa u dilaynaa iyada markaysaga waa loo dilayaa yadu isagu lama mid aha waalidka markaysa waxba lama mid aha wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk